bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo sagaalaad oo suuratu nisaa ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeeni aayadihii ugu dambeeyey alla subxaanahu watacaala shirki inuusan dhaafaynin oo haddii ishraag lala yimaado alla uusan dhaafaynin hase yeeshee wixii shirki ka soo hara oo dunuuba ilaahay qofkuu doona inuu dhaafaayo oo ay dhacayso inuu alla jannada geliyo cadaab la-aan qofka uu doonana waa cadaabayaho mu'miniinta dembigiisa wuu cadaabaya kabacdina jannada ayuu gelinayaa alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala qofkii alla u shariig yeela oo ilaahay wax garab dhiga faqad iftaraa isman cadiima waxa uu abuurtay dembi oo weyn ayuu abuurtay dha ilaahay maxaa yeele dembi shirki ka weyn ma jiro aayadaynu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaanau watacaala waxa uu nooga warramayaa raddi iyo inkaar la inkiraayo nimankii yahuudda ahay oo is-ammaanay amase nasaaradayba ahayn ahlu kitaabkao dhan markii la yidhaahdo oo naftooda madxiyo yidhaahdeen naxnu abnaa'ullaahi wa axibbaa'uh annagu waxaan nahay ilaahay owlaaddiisiyaa nahay axbaabtiisina waa nahay yidhaahdeen ayaa alla wuxuu leeyahay subxaanau wa tacaala arrintu ma ahan ammaanidda ayagu is-ammaanayn arrintu ma ahan weeye bal waxa weeye qofka ammaanan waxa weeye qofka naftiisa dahira oo maxaa weeye iimaan ku dahira ilaahay subxaanahu watacaalana qofkaas ayuu dahirayaa oo markaasi si ammaanu usoo hoyanaysaa alla markaas wuxuu dhahay isagoo rasuulkiisa la khidaabaya nimankaasina waxaa weeye radinaaya alam tara sow arki maysidow dha ilaahay sayidka maxamedka ahow aayaddan marka waxay daliil u tahay aayadda hadda aynu ka soo baxaynay daliil u tahay alam tara sow arki maysbow dhah ilaahay ila aladiina kuwa yusakuuna madxinaaya oo ammaanaaya anfusahum naftooda ammaanaaya dha ilaahay alam tara sow arki maysid ila aladiina kuwa yusakuuna ammaanaaya anfusahum naftooda oo waxa weeye naftooda waxaysan ahaynu isku sheegaaya qoladaas sow arki maysbow dhah ilaahay oo lama tacajubayso wax lala yaabo sow maaha bale ayuu dhahay allahu alle yuzakii waa dahirayaa man yashaau ruuxa uu doono bale iska daaya ayuu dhahay ilaahay ammaantooda allahu alle yuzakii waa dahirayaa man yashaau qofka uu doono ilaahay waa dahirayaa oo ilaahay qofka uu doono iimaan ayuu ku dahirayaa iyo jamiicu alacmaali asaalixa weeye acmaasha saalixada dhammaanteeda weeye marka hadda waxa weeye qofki ilaahay uu doono qofkaasuu alla dahirayaa qofka ilaahay dahiray ayaana ammaan iskale mooyaane qofaan ilaahay dahirin oo waxa weeye mudnib ah oo dimbaabay dembina ku dhex jira lama ammaanaayo isagana ammaantiis waxba tari mayso walaa yudlamuuna laga nuqsaanin maayow dha ilaahay dadka ilaahay wa tacaala uu dahiray acmaashooda laga nuqsaanin maayo fasiilanow dha ilaahay lafta timirta xuubkeedoo kale laga nuqsaanin maayo walaa yudlamuuna laga nuqsaanin maayo fatiila mawdha ilaahay fatiilku waxa weeye qadra qushrati nawaasi weeye lafta timirta xuubkeeda qadarkeeda lafta timirta xuubka yar oo maaragtay ku gaaran intaasoo kale iyo wax ka yar camalkooda saalix ah oo ay la yimaadeen laga nuqsaani maawdha ilaahi subxaana watacaala ee waxa weeye acmaasha wixi yar iyo wixi badanba waa lagu jaazinayaa undur fiiri ou dha haddana ilaahay sayidka maxamedka adoo la tacajubaysid kayfa siday yaftaruuna ay ugu abuuranayaan calallaahi ilaahay korkiisa alkadiba been ay ugu abuuranayaan hadalladaas hadda ay sheegayaan waa iftiraac calallah weeye ilaahay subxaanahu watacaala oo lagu been abuurta weeye arrintaasaa marka ilaahay rasuulkiisa tusayaho alla wuxuu yidhi undur fiiriyow dhah ilaahay adoo la tacajubaaya kayfa siday yaftaruuna ugu abuuranayaan calallaahi ilaahay korkiisa alkadiba been ugu abuuranayaan siday alle subxaanau watacaala ugu been abuuranayaan arrintaas bal fiiriyow dheh alle wakafaa bihi bilaahi alla ayaana ku kaafiyow dheh ilaahay maya wakafaa waxaa ku kaafiya bihi kadibka ayaa isman dembi ku kaafiyow dh ilaahay mubiinan oo cadkaasaa ku kaafiyow dh ilaahay ilaahay markaa wuxuu yidhi wakafaa bihidaas damiirka waxaad u celinaysaa kidbiga weeye amba iftiraha labadaba wakafaa bihi kaas ayaa ku kaafiya oo been abuurka ilaahay ay ku been abuuranayaan isman dembi kaasaa ku kaafiyowdha ilaahay ismigaasoo mubiin oo cadowdha ilaahay dembi kaasaa ugu filan in ilaahay subxaana watacaala lagu been abuurto dembi taasaa ugu filanow ilaahay maxaa yeele qofkii ilaahay ku been abuurtay dembi uu geli lahay uma dhina marka waxa weeye ilaahay sidaas ayuu leeyahay been abuurkaas ay sameeyeenaba dembi ugu filan xataa dembi kale hadda aysan samaynin dembi taasaa ugu filan dhahay alla subxaana watacaala wakafaa bihi ay biftiraas weeye ayaa ugu filanow dha ilaahay isman dembi weyn oo ah haddana alla wuxuu yihi alam tara sow arki maysi isagoo rasuulka la khidaabaaya mar walba ilaahay subxaana watacaala rasuulkiisa wuxuu tusinayaa xumaanta nimanka kan ahlu kitaabka gaar ahaan yahuudda alam tara sow arki maysow dhahay alla haddane ila aladiina kuwa uutuu la siiyey nasiiban nasiib la siiyey min alkitaabi kitaabka xaggiisa laga siiyey yu'minuuna xaal ay rumaynayaan biljibti ay rumaynayaan sanam iyo wa shaydaan ay rumaynayaan oo wayaquuluuna igu qawlayaan liladiina kuwa kafaruu kufriyey oo waxa weeye kufaaru maka iyo haa ulaai kuwiinaan ayaa ahdaa ka hanuun badan min aladiina kuwa aamanuu rumeeyey moxamed sabiilan xagga jidka idinkaa ka hanuun badan aayaddan ayadana intaanan macnaheeda u gelin isla yahuudi gaar ahaan culammadoodii ayaa loogaga warramayaa maxaa yeele dhibka uu xooga badanna waxa samay jiray culammaday ahaayeen maadaaman ayagu dadka ay daba joogaanoo waxay yidhaahdaan dadkay dheg haaricinayaan nin marka aayaddan waxay ku soo degtay axbaarta oo yahuudda ka a ah, oo la dhihi jira kacab ibnul ashraf la dhihi jiray iyo rag kaleentoodo culamaa yahuud oo saa keligiisna hayn weeye sidaa uu dhigaayo tafsiiru lkhaasinka waqcadii oo beder markay dhacdo dagaalkii beder uu dhacay ninkan la yidhaha kacab bnu ashraf oo yahuudi madiine joogtay ahay dadkii nabiga calayhi salaatusalaam mucaahadada la galana kamid ahay ayaa cariiri weyn uu galay baa layidhi maxaa ila cariiriga wuxuu ka qabaa guusha markaasi muslimiintu ay gaarayaan ayaa cariiri weyn uu ka haya maxaa yeelay yahuudda iyo kufaartu islaamku inay guul gaaraan amase horumar ay gaaraan ma doonayaan xariiri bayna ku tahay naftooda wakti kastana saas weeye kolkaas ayuu wuxuu kaxaysay baa la yidhi asagoo gaadiid watoo farda wata todobaatan nin oo yahuuda ah ayuu kaxaysaa la yidhi oo waxay weye madiinay si qasdoodii uga baxeen waxay tageen markay tageen kolkaasay waxay ku degeen ninka la yidhaha abi sufyaan iyo rag kaleo asxaabtiisa abu sufyaan intuusan islaamin weye le abu sufyaan wuu islaamay dagaalkii fatxumakow islaamaye waa ninkii maanduuliyaha u ahay qurayshow ahay marka markay u tageen aad iyo aad baa loo soo dhoweeyey oo si fiican ayuu u marti qaaday abu sufyaan kolkaas ayuu wuxuu u dhahaa layidhi abuu sufyaan iyo raggiisii maxaad doonaysiin raggiinaan yahuud ahoo noo yimiday yahuuddu markaas waxay yidhaahdeen annagu waxaan doonaynaa maxamed dagaalkiisaan rabnaa ballankiisa inaan burinaan doonaynaa kolkaas ayaa abuu sufyaan iyo raggiisii waxay yidhaahdeen annagu idin aamini mayno waxaa suurtagala nagana aad wadatiin arrintaanu inay tahay ayaa suurtagala ee waxa aad sheegaysiin xaq hadday yihiin waxaad u sujuudaan ayuu dhahay abuu sufyaan labadan sanan u sujuuda ayuu dhahay laba sanooo markaasi asnaamtii maka ay ku caabudaayeen carab ahay marka ninka la yidhaahda kacab ibnu ashraf iyo raggiisii asnaamtii bay u sujuudeen markaasuu kacab wuxuu dhahay soddon nin iska keenuu dhahay annagana soddon nimaan iska keenaynaa beerka ayaanu saaraynaa kacbada rabbiga beydkan iskale ayaana ballan la gelaynaa oo aanu isugu dhaaranaynaa inaanu ku dadaalayno dagaalka maxamed aanu ku dadaalayno quraysh waxay iska keeneen soddonki nin yahuudina soddon nimaa ah soo baxday kacbada ayaa beerka la saaray waa la dhaartay inay arrintaas samaynaano dagaalka nabiga calayhi salatusalaam laysu bahaysanayo markaasuu abuu sufyaan kacab wuxuu ku dhahay baa layidhi warniyow waxaa tahay nin oo kitaabkii towreed ahay akriya annagu dad carab aho umiyiin ahaa nahay annaga iyo maxamed yaa wadada toosan ku hanuunsan kacab markaas waxau dhahay war diinkiina bal wax iga soo bandhigo iga tusuu dhahay markaasuu abuu sufyaan wuxuu dhahay annagu xaajiga ayaan maaragtay xoolaha u gowracnaa oo xaramkaan imaanaya biyahana waanu waraabinaa martida waan marti qaadnaa qofkii la qafaasho waanu fakinaa qaraabada waanu xariirinaa beyska rabbigayna waanu camirnaa waanu dhawaafnaa annagu ahlulxaram maa nahay muxamed waxaa weeye diinta aabbaadiisu waa faaruqay xaramki waa faaruqay qaraabadii waa gooyey diinteenna horena waa ka tegey diinta maxamedna waa diin xaadisaah oo mar dhow la keenay sidaas ay hadalkaasu daldaray ilan waxa weeye baatilka laftirkiisa waa la qurxi karaa kacab markaas waxau dhahay antum wallaahi ahdaa sabiilan ou dhahay nin maa calayhi maxamed adinka ilaah baan ku dhaartaye ayaa hanuunsan u dhahay oo ka hanuunsan waxa maxamed uu ku sugan yahay balinkaas hadda waana nin caalimi ogow oo aad iyo aad u yaqaana kutubtu u yaqaana sifada nabiga u yaqaana inuu nabigu xaq yahay og marka waxaas waxa ka keenaya baatilka iyo saawatu nafsiga iyo hawaa u nafsiga u haayo iyo cadaawada islaamka ay u qabaan yahuudda ayaa u keenaysa maxaa yeele qofku markuu cadaawadiisa ay fogaato wax kasta oo khayra kuma ogola isla markaasne xumaan kasta inuu khayrkaas baabiyo ayuu marayaa marka hadda waxa weeye cilmigu wax la tari maaye waxaa loo baahan yahay camalfal baa loo baahan yahay ninkaasu nin caalimho weyn buu ahay waxa uu ogay islaamka xaqnimadiisa rasuulka calayhi salaatusalaam nabiyu aakhiruzamaan uu yahay intaasuu ogaay ballan buu la galay haddana isagoo caalima iyo raggii kaleo culammadaah la socday sanam ayay u sujuudeen oo kufr iska cadoo weliba markaasi waxa weeye aada iyo aada usii liidata marka hadda waxaa weeye dad badan ayaa diintooda waxay u baabi'inayaan dana adduunya ay u baabi'inayaan culimmaduna hadday fasahaado oqoon hadday culimmadiisu fasahaado faa'iido keeni maayaan marka waxaa loo baahan yahay waxyaabaha danaysiga ah in hadda ilaan waxaa jirta qaacido eedon soo mari jirnay kullu aayatin waradat fi lkufaari tajiru bidaylihaa calaa usaati lmu'miniin aayad kasta oo gaalada ku soo aroortay dabada waxay ku jiidaysaa dadka muslimiinta cusaadooday dabada ku jiidaysaa marka waxaa la rabaa in layska ilaaliyo diinta ilaahay aanan waxba lagu iibsanin isla markaasina dana adduunye aan loogu shaqaysanin haddii kaleentood waxa weeye aayaddii markaasi yahuud kusoo degtay haddii wadadoodii oo kale la qaado waxa weeye sidabaa dhacaysa in wadada yahuudda iyo nasaarada la qaadayna nabigu calayhi salaam xadiis ayuu ku caddeeyey diintana markaasi adduunya in la siistaa maaha waxyaabaha hadda nimankaas ay ku kaceen waa say aad iyo aad qofki muslima uu u garanayo foolxumada markaasi ay iska leedahay alam tara sow arki maysow dhaha marka ilaahay ila aladiina kuwa uutuu la siiyey nasiiba nasiib laga siiyey qayb min alkitaabi kitaab yu'minuuna xaal ay rumaynayaan biljibtiyow dha ilaahay sanam iyo wa daaquuti shaydaan ama jibtigan iyo daaquudkan waxaa lagu cadlowhayaa sidaan hadda uu sheegnay labadii sanamay u sujuudeen oo hadda shaydaanna waa lagu fasiraa sanamna waa lagu fasiraa daaquudka waxaa la yidhaha kullu maa cubida min duuni illahi yaa daaquud la dhahaa xataa wayaquuluuna waxay ugu qowlayaanow dha ilaahay liladiina kuwa kafaruu kufriyey waa se hadda aan sheegayna abuu sufyaan iyo raggiisii haaulaa'i kuwiinaan ayaa ahdaa ka hanuun badan min aladiina kuwa aamanuu rumeeyey sabiilan xagga jidka idinkaa ka hanuun badan wadada toosan idinkaa haysiina yidhahdeen niman asnaam caabudaaya saas leeyihin haddana waxa weeye yahuudda makrigeeda ayaa meeshaas laga qaadanaya daa'iman islaamka ay ku hayso iyagoo nabiga ballana gala calayhi salaatu wasalaam ayay waxaa weeye dadkii kaloo carabta ahay ayay nabiga ku dirayaan waa hadda dhagar oo maaragtay soo jireena weeye in markaasi muslimiinta qaarna waxa weeye lala tashado lala showdo qaarna waxa weeye qaar eh, lagu diro oo aanu iskula duulno oon saas aan yeelno inay yahuudda ay yidhaahdaan taariikh soo jiri jirta weeye haddii hadda laga leexdo hadda kitaabka ilaahayne waa faa'iidadii ay haysteen oo arrintaas way sii soconaysaa ulaaika kuwaasow dha ilaahay aladiina kuwa weeye lacanahum ullahu alla uu lacnaday lacnad ilaahay baa ku dhacday yahuud ulaaika kuwaasow dha ilaahay aladiina kuwa weeye lacanahum ullahu alla uu lacnaday waa ilaahay kuwa naxariisiisa uu ka fogeeyey waman yalcan illaahu alla ruuxu ou lacnado oo lacnad ilaahay ku dhacdane falan tajida lahu uheli maysow dha ilaahay sayidka maxamedkaahow nasiira mid gargaaro oo cadaabka ilaahay ka manciya uma helayso waman yalcan illaahu alla ruuxu ou lacnado falan tajida lahu uma helaysid ruuxaas nasiira mid u gargaaro lacnad ilaahay qofkay ku dhacdo ilaahay wax kastoo hore u gargaari kara ma jiraan wey am lahum awdha ilaahay amtaan muqadico bimacnaa bal a weeye bashaana waxayna lilidraabi alintiqaali bay noqonaysaa oo waxa weeye sifaa laga guurayaa mid kale ayaa loo guuraya oo kasii foolxun markii sifaaskooda xumaa yahuudda lasoo sheegay alla markaa wuxuu yihi subxaana wa tacaala am lahum awdha ilaahay ma waxaa usugnaaday sugnaaday nasiibu nasiib ayaa min almulki mulkiga xaggiisa u sugnaaday ilaahay mulkigiisa miyay wax ku leeyihiin istifhaamu linkaari macnak wey laysa lahum shayun wey mihi ah, wax ilaahay mulkigiisa wax ku leeyihiin ma jirto haba yaraatee am lahum ma waxaa u dha ilaahay nasiibu nasiib min almulki mulkiga xaggiisa faidan waktigaas oo faidan waktigaas laa yu'tuuna annaasa dadka aysan ka siinin naqiiran lafta timirta xuubkeedau dha ilaahay walow kaana waxaane haddii uu lacala u ahaa lahay faidan waktigaasou dha ilaahay laa yu'tuuna naasa dadka aysan ka siinin naqiira naqiir faidan taas fa'daasi waxa weeye waaqicatun fii jawaabi shardi muqadar weye oo walow kaana aad soo qadari kartaa marka alla wuxuu yidhi subxaanau wa hadday lacalla mulkiga wax ku laha inuu la qadaro kuma lehe weeye fa waktigaas laa yu'tuuna naasa dadka kama sii lahay naqiiran laftarti mid qoobkeeda shay oo taafi oo liita kama bixi lahayn weye oo qasra nuqrati weeye fii dahri nawaati weeye waxaa weeye macnaha bakiilnimadoodaa xadgudub ah marka haddii xataa ayagu mulkiga ay wax ku lahayn ilaahay maba ku laha weeye waxba kama bixi lahayn weye am yaxsuduuna naasa tan iyaduna sidoo kaleento weye bale yaxsuduuna naasowha ilaahay dadka ayay xasdaayaan dadkuna waa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa weeye marka hadda waxay kamid taha min baabi tasmiyat alkhaasi biismi alcaami weye oo hadda waxa weeye xasadkoodu waa mid zaa'ida oo ah hadda nabiga kaliya aan ku koobnayn am yaxsuduuna naasa bala yaxsuduuna naasa dadkay xasdaayaan owdha ilaahay calaa maa shay ayayna ka xasdayaan aataahumllaahu alla uu siiyey oo min fadlihi ilaahay fadligiisa calaa maa shay ayayna ka xasbayaan aataahumullaahu alla uu siiyey dadka oo min fadlihi ilaahay fadligiisa nabinimadaas ayay nabiga calayhi salaatusalaam ka xasbaayaan waxaa kaloo ka xasdaayaan haweenkaas badan oo ilaahay nabiga u baneeyey ou haysto ayay ka xasdaayaan oo waxaasoo dhan inay ka baaba-aan ayay tamaninayaan weye waxayna dhihi jireen hadduu nabi yahay naagahaasuu ka mashquuli lahay ee nin sidaa naaga ugu mashguulsanadi maahano adduunya doon weeye wararkaas oo dacaayadda ayay aysidi jireen marka hadda inaan warkaas koodaa waxba ka jirin oo ambiyada ilaahay qaar fara badanu nabigeena ay ka haween badnaayeen ayaa ilaahay tilmaamaya isla markaas inay arrintaa ogyihiin faqad xaqeeqaha ayuu dha ilaahay aataynaa waxaanu siinay aala ibraahima nebi ibraahim aalkiisa waxaanu siinay alkitaaba kitaab ayaanu siinay iyo walxikmata xikmadow dha ilaahay wa aataynaahum waxaanu siinay ilaahay aala ibraahim mulkan mulki ayaanu siinay mulkigaasoo cadiiman oo weyn ayaanu siinay ilaahay oo hadda arrintu nabigeena calayhi salaatuslaam ma ahan faqad xaqeeqeha aataynaa waxaanu siinay aala ibraahiima aala ibraahiimuu dhahay nabiga jadkiisi weeye sida masalanba nabi muuse iyo daa-uud iyo sulaymaan oo kalentood waxyaabihii la siiyey ayaa ilaahay ka warramaya subxaana watacaala alkitaaba kitaab macnaa asaalojiise weye kutub weeye iyo walxikmata xikmad oo nabinimo ayaan siinay wa aataynaahum waxaanu siinow dha ilaahay aala ibraahiim mulkan mulki ayaanu siinay mulkigaas waa cadiiman oo weyn waxaanu siinow dha ilaahay mulki weyn baanu siinay nebiyullaahi daawuud waxau qabay haweenka sagaashan iyo sagaal haweena ayuu qabay nabi sulaymaanoo wiilkiisiina kun haweena ayuu qabay oo waxa weeye isugu jira wax xura iyo wax oo addoomana intaa isugu jira marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay waxay ka xasdayaan sagaal haweena kaliya ayay ka xasdaayaan marka hadda waxa weeye taas iyagoo ogoo ku cilmile ambiyada ilaahay inay haween fara badan ay lahaayeen xasad ay nabiga xasdaayaan weeye calayhi salaatu wasalaam ayay hadalkaa u leeyihiin fa minhum waxaa kamid ahowdha ilaahay waxaa kamid ahowdha ilaahay nimankaa yahuudda la yidhaahdo man duul aamana ah, rumeeyey bihi binabiyi nabiga rumeeyey oo hadda ayaga laftirkoodu dhammaantood kufaar ma wada ahan dadka hadda rumeeyoo la sheegaya waa ninka haddaynu soo mari jirnay oo cabdullaahi bnu salaam iyo raggii asxaabtiisa ahay fa minhum yahuudda waxaa kamid a ah ahow ilaahay man duul ayaa kamid a ah, aamana rumeeyey bihi bin muxammedin nebi maxamed rumeeyey wa minhum waxaa kamid a ahow ilaahay nin ayaa kamida sadda jeestay canhu nabiga ka jeestay oo aanan rumaynin marka hadda ayagu inay qaybo ay yihiin ayaa ilaahay nooga warramaya faminhu man aamana bihidaas waxaa lagu misaaliyaa cabdullaahi bnu salaam iyo wa asxaabi weye midaan kaleentoodoo ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo kamida waminhum waxaa kamida yahuudda man duulsadda jeestay canhu nabiga ka jeestane ninka hadda aynu soo maraynay oo waxa weeye kaafirka ahay kacab ibnu ashraf ayaa kamid a waxaa kaloo kamid a culammada yahuudda maalig ibnu sayf nin la dhihi jiray iyo rag kaleentoodo waxa weeye ayaga maaragtay lamida ayaa iyaguna kamid ah oo ragga hadda waxaa weye inaysan isku wada mid ahaynin ayaa ilaahay nooga warramaya maxaa yeele ummad dhan haddii waxa weeye dad uun xun yahay dad wanaagsan baa jiraayo ilaahay addoomankiisa dhammaantood baadi ka ekaan maayaan marka waxaa ilaahay tilmaamaya qaar muminiinana inay ku jiraan oo nabiga rumeeya alayh salaatu wasalaam inay ku jiraan wey wa kafaa bijahanama jahanamo ayaa ku kaafisowdha ilaahay kuwa kufaarta saciiran kulayl jahanamaa ku kaafisowdha ilaahay wa kafaa bijahanama jahanamo ayaa ku kaafisowdha ilaahay saciiran kuleyl jahanamaa ku kaafis cadaaban weeye liman laa yu'minu weeye qofka aan rumaynaynin waxa weeye cadaab jahanamaa ku kaafisa ayuu dha ilaahay marka hadda cid kastoo jahanama ay ka dambayso wax hadda adduunyadan wax kastay samayso waxba kuma tarayso mar haddii waxa wey waatu dhahay xasbuhum markii gaalada laga warramo xibkooda wax kasta ilaahay maxuu dhihi jiray xasbuhum jahannamu yaslawnaha fa bi'sa almasiir jahanamo ayaa ku filan oo ilahay leeyahy macnaha waxaana la tusayaa adduunyada tan inay waxba aysan haynin nin kastoo adduunyada ku tamatuca oo ku kibra haddiiba cadaabka ilaahay uu ka dambeeyo waxba inaysan intaas u taraynin ayaa ilaahay noo caddaynaya ilahay wuxuu ihi ina aladiina kuwa kafaruu kufriyay hadda kuwii kufaarta ma ma'aalkoodii ayaa ilaahay noogaga warramayaa ina aladiina kuwa adigu dha ilaahay kafaruu kufriyey biaayaatina aayaadkayna ku kufriyey sawfa jeer dambow dha ilaahay nusliihim waanu gelinaynaa naara naar ayaanu gelinaa naar oo waxaa weeye ay ku gubanayaan ayaanu gelinaynaa kulamaa in dhammoon nalijad ay diiratow dha ilaahay naarku juluuduhumow dha ilaahay kulamaa in dhammoon nalijad ay ilaahay wuxuu ihi subxaanau watacaala in aladiina kuwa kafaruu kufriyow kufriyowdha ilaahay biaayaatina aayaadkayna ku kufriyey sawfa jeer damba nuslihim waxaanu gelinaynaa naaran naar gaaladii ma-aalkoodii baa ilaahay ka warramaya subxaanau watacaala marka naartaas dhibaatadeeda ayaa alla ka warramaya kulamaa indhamo nalija nalijat ayuu dhah ilaahay juluuduhu mowdhailay harkahoodu ay biirmaan oo naartu ay cunto badalnaahum waxaanu uu bedelaynaa junuudan harkowdha ilaahay oo kayrahaa kayrkeeda waxaana loogu bedelayaa liyaduuqulcadaaba cadaabka inay dhedhemiyaan shiddadiisay arkaan in allaha allana kaana wuxuu ahaaday casiisan alihi kaaliba oo shay uusan cajis geenaynin xakiiman alli falsuuban ayuu ahaaday ilahay wuxuu sancaynaayo maalkooda dambe oo qiyaamada ayaa ilaahay nooga warramaya subxaanau watacaala oo alla wuxuu dhahay naar ayaanu gelinaynaa kuwa kufaarta oo aayaadkayna ku kufriyey haddana naarta dhibaatadeeda ilaahay wuxuu dhahay kullamaa indhamo kulamaa tufiidu tikaara layidhi nalija nalijad ay diirantow dha ilaahay juluuduhum harfahooda oo naartu ay diirto badelnaahum waxaanu u bedelaynaa juluudan harko oo kayraha taasrifkeeda waxaa weeye xaaladii hore ayaa loo celinayaa oo iyadoon guban ay aheed ayaa loo celinayaa waxaa la weriyey oo bacdul axaadiis soo aroortay hal qisaac oo keligiisa boqol jeer ayaa naarta ina baabi'isoo cunto ayaa sidoodii loo celinaya maalintii keligeeda toddobaatan kun oo jeer ayaa waxaa weeye ina naartu baabi'iso ayaa sidoodii laga sii dhigaya markaa saas loo cadaabaya walciyaadu bilaahi tacaala waxaa soo arooray axaadiista gaalka waxa weeye sida loo weynaynayo si cadaabku u dhedhemiyo labadiisa garab saddex maalmood intii loo socdo ayaa ayaa laysu jasaynayaa oo dadkan hadda sidan ay ku yaryar yihiin lagu cadaabi maaye aad iyo aad baa loo ballaarinayaa markaasaa waxaa weeye labadiisa mankib waxay isu jirayaan kaafirka saddex maalmood inta loo socdo oo weliba qof gaadiid orod badan saaran waxa weeye oo maaragtay ah uu u socdo waa markaasi kun kiilo mitir waxaa ka yarayn weye gaalka waxaa la yidhi gowskiisa waxaa la dhammaysiinayaa jabalka uxud weeye haragiisana markaasi xajmigiisa waxaa lala ekaysiinayaa saddex maalmood inta loo socdo ayaa lala ekaysiinayaa marka waxa weeye dhibaatadaas ayaa kufaarta ka dambaysa macaasida iyo balaayada ay ku dhex jiraan ilaahay subxaanahu watacaala goorta uu ka jaasinayo ma dheera cadaabkaas cidow ka dambeeyane wax maanta ay tamasuc iyo adduunyo raaxa ay ku raaxaysa uu taraha ma jirto marka qof walba sidii ilaahay cadaabkiisa uga nabadgeli lahay waa inuu ku dadaalo maxaa yeele adduunyadu wax gaaban oo yar weeyo laga tegaayo haddii waxaa weeye intii yareedoo la rabo inaad ku cibaadaysato oo ilaahay subxaanahu watacaala rilihiisa aad ku gaarto aad macaasi aad ku dhex jirto ee kolka adduunyada markaad ka tagto aakhiradii saas ay ku qabsato waa dhibaato weyn weeye meeshaan daar lagu waaray maahan marka allah wuxuu dhahay badalnaahum waxaan uu bedelaynaa juluudan harko oo kayraha taasayfkeeda bian tucaada ilaa xaaliha alawal weeye ayra muxria ayra muxtariqa dhiilahay xaaladeeda horo oo isa guban camal ayaa loo celinaya maanata arrintu liyaduuqu lcadaaba cadaabka inay dhedhamiyaan mar walba jadiida laga dhigaya saacad saacad waxa weeye ilbeekti ayaa jadiid laga dhigaya markaas saacadda keligeeda boqol jeer ayaa markaasaa caadigiis laga dhigaya asagoo laysu geeyey oo isu jiro saddex maalmood intii loo socdo ayaa naartu ina cunto ayaa saacadda keligeed boqol jeer ayaa sidaas lagasii dhigaya weligiisna waa ku waaraya waxaasaa wax loo adkaysta ah ilaahay marka wuxuu dhahay in allaha alla kaana wuxuu ahaaday casiizan mid qaaliba oo shay ilaahay cajis gelinaayo ma jiro xakiiman alifal suuban ayuu ahaaday oo ilaahay subxaana watacaala shay walba mawdiciisa ayuu dejinayaa cadaabkaan gaalada la cadaabaayo mu'miniintana la janaynaayo wax xigmo ilaahay ku dhisan weye subxaanau watacaala ilaahay subxaana watacaala xigmadiisa wax ku dhisan oo aada iyo aad maaragtay yaa loogaga shaqeeyey oo aanan lahaynin jawr iyo midna aanan lahayn weeye iyo wax dulmi aanan lahayn weeye marka hadda allah subxaanau watacaala caadil weeye addoomankan adduunyadan markay joogaan daalim iyo madluumaha ku jira cadaaladda ilaahay in loo baahan yahayna cid walba way arkaysaa waxyaabaha koonkan ka dhacaaya iyo sida alla loogu caasiyey iyo sida dadku waxaweye qofba qofka kale u dulminaayo in maxkamad ilaahay loo baahan yahay si waxa weeye addoonka oo miskiinka ah oo madluumka ah oo la dulmiyey ilaahay cadaaladiisa u tusa maalinta qiyaamo marka casharkeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaani araxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda qontan iyo todobaad oo suuratu nisa ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay nimankii kufaarta ahaay oo ilaahay aayaadkiisa ku kufriyey waciidkii ilaahay subxaanahu watacaala u sheegay iyo ma'aalkooda ilaahay uu nooga soo waramay alla wuxuuna soo yidhi subxaanahu watacaala kuwa aayaadkayna ku kufriyow dhahay alle waxaanu gelin doonaa hawdha ilaahay naar ay ku gubanayaan naartaasina waxaa weeye mar kasta oo harkahooda ay diirto jidhkooda ay cunto waxaanu ugu bedelaynaa hawdha ilaahay juluud ama harko oo tii qaydkeeda ahoo xaaladii hore ayaa loo celinayaa sida aanu shala soo maraynay si waxa weeye cadaabkay u dhedhemiyaan oo cadaab adag ay ula kulmaan weeye in allaha alla kaana wuxuu ahaaday casiisan allihii qaaliga oo shay uusan cajis gelin odha ilaahay xakiiman alleh fal suuban ayuu ahaaday ayaa ilaahina soo yidhi sida ilaahay qur-aankiisa caadiisa ay ku dureysatay dadka kufaarta iyo ma-aalkooda markii laga waramo oo waciidkooda lasoo sheego wacdiga mu'miniinta ayaa ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka uu ku sheegayaa waladiina kuwa ayuu dhahay alle aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falay assaalixaati acmaasha suusuuban sanudkiluhum waxaanu gelinaynaa jannaatin jannaad ayaanu gelinaynaa jannaadkaasoo tajri ay dureerayso min taxtihaa hoosteeda taxta ashjaarihaa wa qusuurihaa al anhaaru webiyyaal ay dureerayaan khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraya fiihaa jannadaas abadan weligooda ku waaraya lahum waxaa u sugnaadow dhahay alle fiihaa jannada dhexdeedani aswaajun haween ayaa u sugnaaday haweenkaasoo mudaharatun oo la dahiray oo xayl iyo wax kasta oo la qarmuunsado laga dahiray wanudkhiluhum waxaanu gelinaynaa dhillan hoos ayuu dhah ilaahay daliilan oo daa'ima oo qorax aysan nasakaynin kaasoo diluljannati jannada hooskeedii ah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nooga warramayaa dadka mu'miniinta ah oo ilaahay rumeeyey subxaana wa tacaala waxa ilaahay afkiisa ay ku leeyihiin sida horeba ilaahay nooga soo warramay kuwaas caqsigooda ku ahoo kufaartaa waxay iska leeyihiin alla markaas wuxuu yidhi in aladiina waladiina kuwa aamanuu rumeeyow dhan ilaahay ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyey oo iimaan dhaba la yimiday haddana wacamilu saalixaati wacamiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban ayuu dha ilaahay dadka mu'miniinta marka ilaahay u sheegaayo wax wanaaga oo jannadii iyo wixii ku sugnay ah marka hore markii iimaanka lagu sifeeyo waxaa raraacsiiyaa camal saalixa weeye qofka waxaa weeye waxaa laga ogaanayaa meeshaasay culammadu yidhaahdeen iimaan oo mujaradkiisa derajadaas inaan lagu gaarin oo qofka hadduusan acmaashii laga doonaayo saalixadahay uusan la imaanin hase yeeshee iimaanka qalbiga keliya uu ka rumeeyo acmaashiisa uusan la imaanin inuusan darajadaas gaarin ayaa ka cad meesha sanudkuluhum waxaanu gelinaynaa hawdha ilaahay jannaatin jannaad ayaanu gelinaynaa basaatiin beerayaalo oo jannada ku yaalla ayaanu gelinaynaa hawdha ilaahay jannaadkaasoo tajri ay dureerayso min taxtihaa hoosteeda taxta ashjaariha wa qusuuriha ayaa loola jeedaa sanaheeda iyo geedaheeda ay hoos soconayaan alanhaaru weriyaal weriyaalka afarta ayuu ilaahay qur-aanka ku sheegay suurat alqitaal haddii ilaha ilah waanu tegi doonaa khaalidiina xaalihiin kuwa ku waara waarowle haddana ilaahay fiiha jannadaas abadan weligooda ku waaraayo jannadaasina waxaa weeye janno weligood ay ku waarayaan oo ilaahay jannadiisa qofkii galaahu dib dambe uga bixi maayo laakiin waa dhici karaysaa naarta bacdulcusaad in naarta la geliyo haddana laga soo bixiyo oo naar ina la gala waa laga soo baxaa laakiin janno ina laga galo lagama baxo weligooday weligoodii kuwaanaanu ilaahay xagga istimtaacana waxay helayaanow dha ilaahay lahum waxaa usugnaaday fiiha jannadaas dhexdeeda aswaajun haween ayaa u sugnaadow dha ilaahay haweenkaasoo mudaharatun oo la dahiray haweenkan waxaa laga dahiray caadadii haweenka ay qabeen iyo wax kasta oo mustaqbal ahoo la qarnoonsado oo nisaau dunya ay qabaan naagaha dunyada ayaa laga dahiray waxaa weeye xuuralciinti weeye haweenkaas la dahiray ayay iska leeyihiin buu dhahay ilaahay jannada dhexdeeda wanudkiluhum waxaanu gelinaynaa haw dhahay allah haddana subxaanau watacaala dillan hoos ayaanu gelinaynaa hooskaasoo daliilan oo waxa weeye daa'ima hoos daa'ima ayaanu gelinaynaa oo qoraxu aysan nasakaynin hooskaasu marka muxuu yahay waxa weeye diluljanati weye jannada hooskeeda weye jannadu waxa weeye hoos joogto ah weeye oo aan qorax lahaynin waxaa jannada eh, iftiininaya cabshiga ilaahay nuurkiisa maxaa cabshiga ayuu ka hoos taalaa jannadu alla marka wuxuu dhahay wa tacaala hooskaas daa'imka ayaanu gelinaynaa ousan weligood aysan ka bexaynin in allaha alla ya'murukum waxa uu idin farayaa an tu-adduu inaad gudataan alamaanaati ammaanooyinka aad gudataan ilaa ahlihaa ahalkeeda aad u gudatiin taasaa ilaahay subxaanahu watacaala idin amrayaa waidaa waktigiina alla waxau idin amrayaa xakamtum aad xugminaysiin bayna annaasi dadka dhexdooda an taxkumuu inaad ku xugmisaan bilcadli garsoor aad ku xugmisaan in allaaha allow dhah ilaahay nicam maa shay baa nimco leh yacidukum allow idinku wacdinaayo bihi maaga in allaaha alla kaana wuxuu ahaaday samiican allihi maqlaayo waxa lagu qowlaayo basiiran allihi caalim ku ayuu ahaaday ahaada waxa la falayo ilaahay subxaanahu watacaala waxaanu meeshaa ka gelaynaa war cusub ayaynu ka gelaynaa markii ilaahay subxaanahu watacaala labadii jinsiga bani aadamka ahay oo waxaa weeye kufaar iyo mu'miniin ahay maaalkooda nooga soo warramay war cusub ayaa ilahay halkaa nooga sheegayaa alla wuxuu yihi in allaha alla ya'murukum waxau idin farayaa mu'miniinow an tu-adduu inaad gudataan alamaanaati amaanooyinka ay ma'tumina calayhi weeye min alxuquuq qofka waxa lagu aaminay oo xuquuqa inuu guto ayaa ilaahay farayaa khidaabkan waxa weeye dadka mukhallafiinta ayuu ku dhacayaa maxaa yeele waxaa noo imaan doonta in waxa weeye arrintaanu caam ay tahay inkastoo sabunusuul ayadaanu ay leedaho sheegi doono marka alla wuxuu dhahay alla waxau idin farayaa ammaanooyinka inaad gudataan ayaa ilahay idin farayaa ilaa ahlihaa ahalkeeda aad u gudatiin oo dadkii waxa weeye ammaanada idinku ammaanaystay oo iska lahay inaad u gudatiin oodan ka khiyaanina ayaa ilaahay subxaanahu watacaala idin amraya aayaddan marka hadda indaanan macnaheeda aanan u wada gelin waxay soo degtay baa la yidhi sayidina cali ibnu abi daalib aalib allahu canhu ayaa waxau ka qaaday kacbada furaheedii xoogna uga qaadiyey nin la dhihi jiray cismaan ibnu dalxasa alxajbi nin la dhihi jiray oo markaasi xagga sadanada haystay oo kacbadoo furaheed haayey arrintaasina waxay dhacda markii nabigeenna calayhi salaatu salaam maka uu soo galay sanadkii sideedaad oo hijrada oo dagaalkii makal maaragtay lagu galay oo lagu furtay ayay aheedaalaydi marka furaha ina ka qaadi maayo sayd cali oo diidow maaragtay xoogwa qaada sayd cali inkastoo furaha waxaa weeye markii dambe loo celiyey oo aayaddaanu ay ka waramayso markii dambena waxaa weeye markii furihii loo celiyey oo aayaddaanu soo degtay waxau dhahay ninkan la yidhaahdo cusmaan haddii aan ogahay waxa rasuulka de waxa iga dalbaya furaha haddii uu yahay rasuulka alayhi salaatu salaam maba diidi lahay inuu dhahay rasuulkeena alayhi salaatu salaam aayaddan markay soo degtay wuxuu amray sidcad inuu furiyu celiyo markaasuu nabi waxau dhahay weliba haaka khaaridatan kaarisatan u dhahay qaba ayuu dhahay adoo ku waaraysid isla markaasine gadaashaada owlaadaadu ay markaasi kaa dhaxlayso ilaa yooma alqiyaama arrintii buu markaasuu la yaabay markaasaa aayadatan lagu akriyey isla markii islaamay waxa weeye markuu asagu dhimanayo afteeda xataa wuxuu u dhiibaa layidhi nin walaalkiisa la dhihi jiray shaybata la dhihi jiray arrinta markaasi awlaadiisay kusii baaqi ahaaday sida rasuulkeenu u yidhina calayhi salaatu wasalaam wixii markaasi ninkaas aalkiisa oo aal cismaan ibnu dalxata ah ayaa furaha kacbada mar walba ayagaa iska leh sida nabigeenu salatu wasalaam waagaas uu wareejiyey cod ka qaadi karaysa ma jirto waa yar ku darno tafsiirka maaragtay ah, tafsiir bagawi waxa uu dhigayaa waxay aayaddan kusoo degtay cusmaan ibnu dalxata alxajbi ninka la yidhaahdo waa uu kamid ahay niman la yidhaahdo bani cabdidaar kacbada furahayaheeda ayuu ahay rasuulkeena alayhi salaatusalaam markii uu maka galay maalintii fatxu maka ayaa waxaa la yidhi wuxuu xirtaa la yidhi albaabkii kacbada ayuu xirtaa la yidhi albaabkiina waa xiran yahay furayaashina isaga ayaa ahayd markaasuu sabxiga kora saanqaadku kora ayuu fuulaa layidhi rasuulka calayhi salaatusalaam ayaa waxau dalbay miftaaxi oo albaabkan kacbada markaasaa waxaa layidhi waxaa haaya ninka la yidhaha cusmaan ibnu dalxata kolkaasuna wuu ka dalbay markaasuu diiday marka markii uu diiday waxaa u tegey baa layidhi sayid cali markaasuu ka maroojiyaa layidhi gacantiisa xooga qaadaa layidhi miftaaxi wuu kasoo qaaday sayid cali albaabkiiyuu furay rasuulka calayhi salatusalaam beydkau galay laba ragca ayuu ku dukaday marka uu soo baxay nabigu alayhi salaatsalaam furihii waxaa weydiisay ninka la yidhaahdo sayid cabaas ibnu cabdilmualib cabaas marka waxau rabaa in isaga la siiyo miftaax wuxuuna doonayaa oo isagu shaqada wuxuu haysta xagga siqaayada zamzamka ayuu haystay marka wuxuu rabaa labada shaqaba inuu isagu gacanta uu ku dhigo sadaanada iyo siqaayada labadaas inuu gacanta ku dhigo damcay markaasaa aayadan ilaahay soo dejiyey rasuulkeena alayhi salaatusalaam saan horuu sheegnay sayid cali ayuu faray inuu miftaaxa uu celiyo cusmaan uu celiyo isla markaasna uu cudur daaro sidii buu sameeyey cusmaan markaas waxau dhahday markii hore waad idirqisow dhahay waana idhigtow dhahay haddana waad ii timiday adoo warka ii dilcinaaya sayid cali markaasoo waxau dhahay ilaahay sacnigaaga qur-aan uu ku soo dejiyey aayaddaanuu ku dul akriyey sayid cali marka ninka waa islaamay islaamka sharaftiisa iyo markaasi waxaa weeye naxariistiisa ayuu la yaabay biftaaxa marka waxa weeye isaga ayaa haye ilaa uu ka dhinto saan horuu soo sheegnane walaalkii shayba u dhiibaa layidhi awlaadiisa ilaa yowmi alqiyaamati ayaa sharciyan hadda iskale miftaaxa kacbada marka hadda laakiin alcibratu bicumuumi lafdi laa bihuusaab weeye ammaanada ayaa dhammaanteed loola jeedaa dadka ahalkeeda in loo guto haddana ilahay wuxuu ihi waidaa waqtigii xakamtum aada xugminaysaan baynannaasi dadka dhexdooda alla waxau idin farayaa an taxkumuu inaad ku xugmisaan bilcadli garsoor inaad ku xugmisiin waxaa loo baahan yahay cadaalad in la sameeyo maxaa yeele hadda midda nabigeena calayhi salaatusalaam uu sameeyey ayaa waxay ahayd laftirkeedu cadaalad oo cajiibahay aheeday in allaha allow dha ilaahay nicimmaa shay baa nimco leh niimtii kaloo meeshaan midaana lagu ah, wey ayaa lagu idqaamay nicma ma ay aheedo markaasi nicimma ayaa la yidhi marka waxaa weeye saas weye markaas nicmo minteeda ayaa lagu idqaamo weye maadan oo nakirada ahoo mawsuufada weye nicma shay-an weeye shay baa nimcala yacidukum alla uu idinku wacdinaayo bihi maaga oo ammaanada gudashadeeda iyo cadaalo in wax lagu xugmiyaa in allaha alla kaana wuxuu ahaaday samiican alihi maqlaayo wax lagu qowlaayo basiiran alihi caalim ku ayuu ahaaday ilaahay waxa la falaayo yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeen ayuu dhah ilaahay adiicullaha alla adeeca wa adiicu rasuula rasuulkana adeeca wa ulil amarka kuwa u saaxiibkaana adeeca oo minkum idinka idinkamid a fain tanaazactum haddaad doodaan ow dha ilaahay fii shayin shay aad ku doodaan faruduuhu shaygaas celiya ilallaahi ilaahay xaggiisa u celiya kitaabka alleh iyo warasuuli rasuulka u celiya markii uu noolaay bacda mowtiina sunadiisa u celiya weeye ka goormee in kuntum haddaad ahaateen tu'minuuna billaahi alla kuwa rumaynaaya iyo walyoomi yoomkii alaakhiro oo dambe haddaad tihiin u celiyow dhahay ilaahay rasuulkiisa daalika kaas oo raddigaa oo kitaabka alle ee sunnada nabiga loo celiyo xukunka loo celiyo ayaa khayrun khayr badan waxuu idinkaa khayr badan yaha dood lagu doodo ra'yi iyo markaasi waxa weeye qowl laysaga doodo wa axsanukaas ayaa wanaagsan u dhahay alle ta'wiilan xagga ma'aalkana kaas ayaa wanaagsan ayadan ilaahay subxaanahu watacaala dadka mu'miniinta ayuu kula khidaabaya markii ilaahay subxaanahu watacaala uu la khidaabay wulaatu umuurka inay cadaalo wax ku xugmiyaan ayaa hadda mu'miniinta ayagane aayaddan lagula khidaabayaa inay dadka walaatul umuurka ay adeecaan weeye culummadu waxay yidhaahdeen mufasiriinta aayaddan waxaa ku sugan in la ishaaro adilada oo fikhiyada oo afartaa weeye maxaa yeelay adilada fikiga afar baa laga soo qaataa afar meelood baa laga soo qaataa waxaa weeye kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca iyo qiyaaska aayaddan ayaana ishaaraysa yidhaahdeen oo marka ilaahay uu leeyahay adiicullaaha waxaa la ishaarayaa kitaabka ayaa la ishaarayaa wa adiicu rasuula marka leeyahana sunnadaa la ishaarayaa wa ulilamri minku marka leeyahane ijmaac ayaa la ishaarayaa in tanaazactum fii shayinna waxaa lagu ishaarayaa qiyaaska ayaa lagu ishaarayaa marka intaasoo dhanba adilada qur-aanka ayaa laga qaadanayaa adiicullaaha ilaahay adeecow dha ilaahay waadiicu rasuula rasuulka adeeca daacada ilaahay rasuulkiisa waa isku xihan wa ulilmri yow ilaahay amarka kuwa u saaxiibkaana adeeca wadadkuu maradaa weeye oo minkum idinka idinka ah. waa waase goormee idaa aamaruukum bidaacati illaahi weeye wa rasuulihi markay idin amraayaan ilaahay iyo rasuulkiisa daacadiisa weeye haddii waxa weeye ilaahay iyo rasuulkiisaoo lagu caasa idin farayaan lagu adeeci maayo rasuulkeena wuxuu yihi calayhi salaatu salaam laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq waxa weeye makhluuq lagu adeeci maayo wax ilaahay lagu caasinaayo dadku hadday madax yihiin wax alla lagu caasinayo in lagu adeeca ma banaana marka la adeecayo waxa weeye ilaahay iyo rasuulkiisa daacadiisa shareecada islaamka wax ku toosan markay ku amraayeen weeye waxaan intaas ayn hadday ku oo aad ku adeecdo adiga jeebkaaga weye waxaad ka hesho ayaad leedahay markaas maxaa yeele ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa soodi meel iska dhigtay markaasaad doonaysaa makhluuq inaad raacdo fain tanaazactum haddaad doodaan ow dheh ilaahay ee yakhtalaftum wey aad isku khilaaftaan fii shayin shay ow dheh ilaahay shay un haddaad isku khilaaftaan ha yaraada ka badnaadee celiy ow dheh ilaahay shaygaas ilallaahi ilaahay u celiya ay ilaa kitaabihi a laga wada helaya ilaahay kitaabkiisa iyo war rasuuli rasuulka rasuulka markuu joogay xuugga isagaa loo celinayay laakin bacda mawtii waxaa loo celinayaa kitaabka iyo sunnada ayaa loo celinayaa halkaas u celiyow dhah ilaahi subxaana watacaala marka waxa weeye waxaa la doonayaa wax haddii laysku qabto ilaahay iyo ilaahay kitaabkiisa ee sunnada nabiga calayhi salatu salaam in loo celiyo ayaa la doonayaa oo markaasi waxay ka qabaan loo bandhiga xukunka waxyaabo kale haddii lala aado wax lagu hooga ayay noqonayaan maxaa yeele markaasuu ilaahay wuxuu dhahay in kuntum haddaad ahaateen tu'minuuna billaahi alla kuwa rumaynaayo iyo welyoom yoonka alaakhir oo dambe hadda dadka mu'miniinta markay kitaabka alleh iyo sunnada nabiga wuxuu celinayaan alla wuxuu ku qaydayaa iimaan buu ku xirayaa waxaa meesha laga qaadanayaa dadaan iimaan lahaynin inayna ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga waxba aysan u celinayn maxaa yeele ilaahay in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir ayuu dheh maxaa yeele alla wuxuu og yahay dadkaas marka alla subxaanahu watacaala waxa uu og yahay dadka aan iimaanka lahaynin inaysan ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga waxba u celinaynin markaasaa iimaan ilaahay ku xiray daalika kaasoo raddiga oo kitaabka iyo sunnada loo celiyo ayaa khayrun khayr ahow dha ilaahay waxaa la leeyahay khayruntan ismu tafliilkan laysa calaa baabihi weeye maxaa yeele qariinada waxaa tusinaysa in kuntum tu'minuuna billaahi walyawmi alaakhiri maxaa yeele intaan hadda lasoo sheego oo la khilaafo wax khayr oo ku sugan ma jirto bal waxaa ku sugan shar iyo baadi ayaa ku sugan in kuntum waxau dhaha ilaahi subxaanahu tu'minuuna billahi walyawmi alaakhiri daalika kaas oo radiga ayaa khayrun khayr ahow ilaahay wa kaas ayaa wanaagsan tawiilan ma'aalka weeye haddii calaabaadii layska yidhaahne dadku ayagu waxyaabahay haystaan ayay wanaag u arkaan oo khilaafsan ilaahay kitaabkiisa ee sunnada nabiga markaasaa caqligooda markii loo fiirshaa la leeyahaa layidhi haddana ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala alam tara sow arki maysid ila aladiina kuwa yazcumuuna sheeganaya annahum ayagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa kii unzila la dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiyey sayidka maxamedka ahow iyo wamaa kii unzila la dejiyey min qablika adiga hortaada yuriiduuna xaal ay doonayaan an yataxaakamuu inay uxuguntamaan ila daaguuti shaydaan ay uxuguntamaan wal xaal qad xaqeeqeha umiruu la amrane an yakfuruu bihi shaydaankaas inay ku kufriyaan oo diidaan wayuriidu shaydaanu shaydaanku wuxuu doonayaa hawl ilaahay an yudilahum inuu lumiyo dalaalan lumidow ilaahay baciidan oo fog oo xaqa ka fog ayadana iyadana weeye intaanan macnayeeda u gelin waxaanu soo qaadanaynaa sawanasuulkeediiaan soo qaadanaynaa ayadan waxay soo degtaa layidhi waxaa dooday oo isku qabsaday xugun nin yahuudiya iyo nin munaafiq ah labadooduna madiinay wada joogeen marka waxaa weeye ninkii yahuudiga ahaay waxau dhahay nebi maxamed noogeeyow dhahay isagaan xugun u tegaynaaye munaafiqina wuxuu yidhi kacab inu loo geeyo si dhexdayna uu kolkaasaa waxaa weeye sidaas markii ay yeeleen ayaa waxa weeye nabiga markay u tageen xukunkii waxaa yeeshay oo loo xugmiyey xoolihii ninkii yahuudiga ahay munaafiqi raalli buu ku noqon waayey markaasu wuxuu dhahay cumaraan u tegaynaa cumaray sayid cumaray u tageen yahuudiga warkiiba u u sharaxay siday wax u dhaceen markaasuu sayid cumar munaafiqu waxau ku dhahay warku sidaas miya markaasuu haa yidhi markaasuu sayid cumar oorta ka gooyay ninkii munaafiq ahay maba la hadlinba haddii marka wax yar hadda intaas aynu kusii darno si tafsiilan u sheegno cabdullaahi ibnu cabaas cabducaali ibnu uma ayaa waxaa laga wariyey inuu yidhi waxay ku soo degtay aayaddaanu maaragtay nin munaafiqiinta kamida oo la dhihi jira bashar la dhihi jiray asaga iyo nin yahuudiya ah ayaa doodu dhex martow dhahay markaasuu yahuudiga waxau dhahay waxaan aadaynaa muxamed aan u tegaynaa maxaa yeele wuu yidhi inkastuuna markaa isagu nabiga rumaysnayn cadaaladu cinda nebi inay tahay ayuu ogaaday munaafiqina waxau dhahay kacab ibnul ashraf ninka la yidhaahdo oo markaasi yahuudiga ah oo waxa weeye daaquudka ilaahay uu sheegaayo ah hadda ka hor aan soo marnay ayuu yidhi ninkaasaan u tegaynaa waa nin markaasi waxa weeye laaluush qaata oo aan khayr lahaynin diinta islaamkana aan rumaysnaynin tii tii yahuuddana aan ku soconin yahuudiga marka waa diidaa layihi ninkaas inuu dood ula aado ilaa rasuulka mooyeene calayhi salaatuasalaam rasuulkaa loo tegey ayuu dhahay ibnu cabaas rasuulka markii loo tegey rasuulku dacwadii markuu dhegeystay yahuudiga u xugmiyaa layidhi markay ka ag tageen rasuulka calayhi salaatusalaam ayaa ninkii munaafiq ahay wuxuu ku dhegay baa layidhi ninkii yahuudiga ahay markaasuu waxau dhahay noo kaxay cumar noogey markaasay sayid cumar u tageen yahuudigu markaas waxau dhahay ninkaan iyo aniga ayaa maxamed u doodnay aniga ayaa xoolihii lay xugmiyey xukunkii uu raalli ku noqon waayey wuxuuna sheegtay inuu adiga iyo rasuul kaa doodaayo sayd cumar markaas waxau dhahay munaafiqii waxau ku dhahay akadalika warkun masaasa markaasuu nacam haabuu dhahay markaasuu sayd cumar wuxuu u dhahay labadoodii ruwaydan u dhahay waxay isugu dhahay xataa akhruja ilaykumaa intaan idinkaga soo baxaayo gurigaan gelayaa sayd cumar markaas gurigiisa u gala markaasuu seefta suuqaas seeftiiuu garabka soo saartay markaasuu soo baxay markuu agtooda yimiday adoon hadal kale aan dhihin ayuu munaafiqi qoorta kow seeft uga siyaaday ilaa uu ka dhinto markaasuu sayd cumar wuxuu dhahay haakadaa caqlii bayna man lam yakla biqalaa'i illaahi wa qalaa'i rasuulih sidaas ayaan ku xukminayaa dadka ilaahay xukunkiisa iyo rasuulka xukunkiisa aan raalli ku ahayn aayaddaanaa marka soo degtay sayd jibriil ayaa isla markii nabigeena u yimid calayhi salaatu salaam markaasuu wuxuu dhahay ina cumara faraqa bayna alxaqi waalbaatili you dhahay cumar wuxuu kala saaray xaq iyo baatil ayuu kala saaray markaas waxaa lagu magacaabay sayd cumar faaruuq ayaa lagu magacaabay oo faaruuqnimadu xaq iyo baatil la kala saar ayay ka dhalasha mooyaane war iska seegada maaha weeye marka sayidinaa cumar bin khadaab sidaas ayuu ku xugmiyey ilaahay subxaanau watacaala sida uu sayd cumar ku xugmiyey ayaana nabiga calayhi salaatusalaam qur-aankii lagula soo dejiyey marka hadda waxa weeye waxaa meeshaas laga qaadanayaa nimanka ahu inay ka xun yihiin gaalada oo yahuudda iyo masiixiyiintu inay ka roon yihiin munaafiq faa'iida ma laha maxaa yeele islaamna waa sheeganayaa waxa weeya labada dhinacna waa ka shaqaysanaya munaafiqiintu way ka xun yihiin gaalada caadiga ah ayaa ka roon munaafiqiinta marka alla wuxuu dhahay alam tara sow arki maysid maxaa yeele hadda ninkan iimaan buu sheeganayay waxa waa ka liitaa yahuudiga u ka liitaa ila aladiina kuwa yazcumuuna sheeganaya annahum ayagu aamanuu inay rumeeyeen bimaakii unzila la dejiyey ilayka adiga lagu soo dejiyey ilaah iyo rasuulkiisaan rumeeyey saasaan ahay waxba tari mayso mar haddaan waxaa weeye camalfal uusan jirin waxba tari mayso warkaas iyo wamaakii unzila la dejiye min qablika adiga hortaada yuriiduuna xaal ay doonayaan an yataxaakamuu inay uxuguntamaan ila daaguuti shaydaan ay uxuguntamaan xuguntamaan maxaa yeele qofka muslimka ahu inuu xukunka ilaahay rasuulkiisa ka tago ee meel kale uu aado daaguud ou aado ilaan wix xukunka ilaahay rasuulkiisa ka soo aara waa xukmu daaguud qofkaas waxau noqonayaa munaafiq ou noqonaya dadka hadda maanta caalamka joogo muslimiinta ah oo kitaabka ilaahay diidan waxaa lagu tilmaami karaa inay dhammaantood munaafiqin yihiin wal xaal qad xaqeeqeeh umiruu la amray an yakfuruu bihi inay ku kufriyaan daaquudka howdha ilaahay wayuriidu shaydaanu shaydaanku wuxuu doonayaa howdha ilaahay an yudilahum inuu lumiyo ou baadiyeeyo lalaalan lumidow dha ilaahay baciidan oo fog oo xaqa ku fogeeye maxaa lay shaydaanku sidaas ayuu doonayaa waxa markaasi u hogaaminaya kitaabka ilaahay inay diidaan oy markaasi waxaa weeye waxyaabo kale ay xugun ay ka dhigtaan iyo nidaamyo kale samaystaan dadka waxa weeye shaydaan baa doonaya inuu baadiyeeyo ayuu doonaya waanaba baadiyeba shaydaan dadka waa baadiyey maxaa yeele hadda maanta dadki waxaad u malaysaa kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga calayhi salatusalaam dad naara oo lagu gubaayoo kale inaan leeyihiin say ugaga cararayaan shaydaankabaa markaasaa waxa weye saas ugaga dhigay markaasay waxyaabo baadilahoo lagu halaagsamaya adduunya aakhira waxba ka imaanaynin ayay markaasi u ordayaan haddana ilaahay wuxuu dhahay isagoo ka hadlaya munaafiqiinta waidaa waqtigii qiila lahum loo yidhaahdo tacaalow kaalaya bal aayadaha kan aad iyo aad ay muhiim yihiin ku fiirso idaa waktigii qiila lahum loo yidhaahdo tacaalow kaalaya ilaa maa shayna u kaalaya anzalallaahu alla uu soo dejiyo qur-aankaas uu ku soo dejiyo xugna iyo wa ila rasuuli rasuulka sow idiin xugmiyo ra'ayta almunaafiqiina munaafiqiinta waad arkaysaa hawdha ilaahay yasuduuna inay jeesanayaan canka xaggaaga suduudan jeesasho ay ka jeesanayaan ilaahay wuxuu dhahay subxaana watacaala waidaa wa qiila lahum loo yidhaahdo tacaalow kaalaya waa u kaalaya ilaa maa shay u kaalaya anzalallaahu alla uu soo dejiyey oo waxaa loogu yeerayaa kitaabka ilaahay subxaanau watacaala ayaa loogu yeerayaa xukunkiisa baa loogu yeerayaa iyo wamaakii unzila la dejiyey ayuu dhahay ilaahay subxaanau watacaala ilaa maa anzala allahu wixii ilaahay uu soo dejiyey oo qur-aankaasa ila rasuuli rasuulkana u kaalaya ra'ayta almunaafiqiina ilaahay munaafiqiinta waad arkaysaa yasuduuna inay ka jeesanayaan canka xaggaaga suduudan jeesa oo aysan doonaynin xukunkaa aysan doonaynin maxaa yeele qofkii loo la yidhaahdo kitaabka ilaahay iyo sunada nabiga u kaali ee aan doonaynin waa munaafiq wey ilaahay baa caddeeyey subxaana watacaala su-aal ma doonaysata marka hadda ilaahay subxaana watacaala wuxuu noogaga hadlayaa ma'aalkooda qiyaamane sida uu noqonayo inuu aada iyo aada u xun yahay markaasuu dheh ilaahay fakayfa idaa asaabatum musiibatun bima qadamat aydiihim uma jaa'uuka yaxlifuuna billaahi in aradnaa ila ixsaana wa tawfiiqa ulaaika aladiina yaclamu llahu ma fii quluubihim faaxrid canhum wacidhum waqul lahum fi anfusihim qawla baliiqa ilahay marka wuxuu dhahay fa kayfa sidee bay sancaynayaan idaa waktigii asaabatum ay asiibto musiibatu musiibo dumaakii sababkiisana ay ku asiibto qadamad aydiin gamcood ay hormarsadeen oo kufri ah iyo macaasi ah weeye ma waxay awoodayaan inay ka jeestaan oo ka cararaan laa weeye uma bacdiyeedowna ilaahay jaa-uukadaan waxay ku cadfan tahay yasuduuna canka suduuda inay kaa jeesanayaan uma bacdiyaba jaa-uuka way ku imaanayaan yaxlifuuna billaahi ayagoo alla ku dhaaranaya oo dhahaya in aradnaa maa aradnaa ulama jeedin muxaakamada qeyrka aan u xuguntannay ilaa ixsaanan wanaag mooyaane iyo wa tawfiiqan waafajin oo labada doodaaya laysu keeno duruufiisa hadda waxaa weeye aayadaha kan munaafiqiinta ay ka warramayaan waa isku xihan yihiin fa kayfa idaa asaabatumowdha ilaahay fakayfa sideeda yasnacuuna sancaynayaan idaa asaabatu musiibatun ow ilaahay marka casharkeenna dambo ayaanu ku babayaanin doonaa hase yeeshee casharkeena intaasuu ku egyahay wallah subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu